waxaan leenahay islaamkuna wuxuu ahayaa muqawamaat اlxayaa ma aha intaynu soo duullaa baynu dad ama madaxaynu ku wada dhegaynaa waxaan leenahay muqawamaat alxayaat baan ahaynaa maai اlxayaa biyihii dadku ku noolaan lahaabaa sacbadeenna ku jira laakiin macalasaf waynu dhiibi garan laanay iyaguna naftu waa ka baxaysa inana waaba dhiibi garan laanay inaan dadku u sharaxno maai lxayaaga gacanteenna ku jira bal eh dee innagiibaa teenii ku hagaajin kari weyne mare aad ka qaawan tahayna dee dadka ma odhan karaysid ku xaragood marka qofka waxaa loo baahan yahay inuu marka uu garsooro laga dhigo ama xaakim laga dhigo inuu kitaabka ilaahay uu ku xukumo haddana waxaynu fariin u faraynaa nimanka jabuuti isugu yimid ee yidhi soomaali baynu dawlad u samaynaynaa adduunyada horta wax yar baa idinka dhiman badankiinna odayaal baa tihiin kollay cajaladda in la gaadhsiiyaa jeclaan lahaa wax yar baa adduunyada idinka dhiman qaar fara badanna waxaaba laga yaabaa iyagoo sigoo shirka jabuuti u soo socda inay dhinteen baaba dhici karta idinka naftiin waxaa laga yaabaa markaad wax ku heshiisaan haddiiba aad ku heshiisaan haddaabaad ku heshiisaan alle subxaanahu wa tacaala idinma necbe eh idinku ha isku dirina oo isku dirku waa maxay waa idinkoo yidhaahda allah haddaan raacno maraykan baa noo cadhoonaya allah haddaan raacno etoobiyaan baa noo cadhoonaya allah haddaan raacno shareecada ma naqaan qaar baa caynkaa yidhahda shareecada ma naqaano oo allah ha la kitaabkiisa wax lagu xukumo macnaheeda ma garanaysaan waa wadaadadu ha idin xukumeen weeye waxaa ilaahay yidhi qad utiita su'laka yaa muusaa waxaad weydiisatay waa lagu siiyey muuse wuxuu aada uga fogaa anaaniyadu aada uga fogaa maxaa jira walaalkiis wuxuu u weydiiyey amar aad u cadiimah oo wuxuu u weydiiyey meel weyn oo aan qof kastaa gaari karin oo ah inuu ilaahay risaaladiisa siiyo siduu u siiyo laakiin qofka oo aan waxba kala ogayn oo aan cilmiga u lahayn rag iyo dumar midku doona ha ahaadee adduunyadaana la weynay ka badan waana weliba u oynayaa ka war adduunyada weliba waa u oynaynaa ka war oo haddii hataa qofka hadda dhimanayo waa lasii oynayaa qofku markuu dhimanayo laakiin runtii in loo ooye maa qofku markuu adduunyadan markuu ilaahay ku tiirsan yahay oo camal saalixa uu samaynayo oo maanta markaysa camalkiisa sallaxayo adduunyada ka tegitaankeeda in loogu ooye maahee waxaa in loo ooyo mudan qofka adduunyadan ka dhigtay kayd iyo guri ka dhigtay kaasaa loo ooyo mudan dhimashadiisa kaasaa in loo ooyo mudan بسم الله بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إخوتي وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه ومحاضرة أفراد إيه مؤتمر كيني لبيلتناد إيمان سدحات محاضرة عوان كذا وحوية muxuu yahay hadafkaadu hadafkaadu muxuu yahay waa su-aal sheekha inooga jawaab doona insha allah nolosha maanaa muxuu yahay hadafkaada nolosha e muxaadarkeenna waa doctor cali maxamed saalax imaamka iyo khatiibka masjid towfiiq ee oslo sheekhaan kusoo dhoweynaynaa يا دكتور فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد قال الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون run ahaantii way habboon tahay in kelimada inkastoo ay tahay kelimad u dhacaysa dadkoo dhan uuna idinkaga baahi badan yahay qofka sheegaya haddana in si gaara loogu wajaho da-yarta way habboon tahay oo ah yoolka aada abbaaraysid amaba goolkaaga ama taargetkaaga nololeed muxuu yahay waa layna abuuray ilaahay subxaana wa tacaala bayna haysiiyey adduunkan baa layna keenay ilaahay wuu nagu arsuqay wuu ina dumay guryaa layna dejiyey haddana qofka muuminka wuxuu u baahan yahay inay noloshiisu ay noqoto mid iyadu hadaf leh maxaan u noolahay markaad ka soo tagto maxaan meeshaan u imid markaad ka soo tagto waxaan ahay da-yar baad leedahay oo waxaan rabaa nolosheyda inta kale inaan hagaajiyo haddaba baad abbaaraysaa nooca duruustan badanaa waxaa aada iyo aada isugu taxallujiya daraasaadka westranka ah oo soo hoosgalaya koorsooyinka loo yaqaan motivation courses ee qofka in markaa higsigiisa iyo waxa uu abaaray oo taargad garaynayo in qofkii markaa la abbaarsiiyo oo loo wajaho saa ay tahay haddana wa biidni illaahi subxaana wa tacaala waxaanu isku dayeynaa kelimaadka aanu sheegayno inaan ku salayno tii taariikhdeena islaamiga ku saleysnayd iyo waxay diinteenu inaga tiri waxaan rabaa marka laga sheekeynayo john hebel iyo daxadactal iyo marka laga sheekeynayo iyo dadkii taariikhda runtii kaga tegay aathaar la taaban karo baal dahabna ka galay in the western history waxaan rabaa inaan muujiyo inay intaa dadka waxaa kaga foga amaba kaga abaari ogaa hadafkooda dadka muslimiinta ah waxaan rabnaa dad fara badan oo calaam ah oo taariikhda aada maqashaan oo ah nimankii ugu waaweynaa great scholars ee muslimiinta soo maray noloshoodu sida ahayd iyo waxaa diintu ay ka tiri qofka muminka inuu noqdo qof hadaf leh salafa hadii lumma hadday arkaan qof aanan shaqo lahayn ee iska socda wuu toosaa wuu soo toosaa waxbuu cunaa waxbuu cabaa wuu labistaa hurdaduu ku laabtaa wuu soo toosaa waxbuu cunaa waxbuu cabaa wuu seexdaa wuu soo toosaa nolosha laynoo abuuray taa keliya maaha oo qofka muuminku inuu isweydiiye wey leesh aniga meeshaanaan u joogaa nacam waa cibaada laakiin nolosha oo dhan ma aha qofka inuu laba ragcadood tukanayo ama uu soomayo ama uu salaadayo noloshu way ballaarantah waxaan rabaa marka wax alla waxaan qabanayo siday u noqon karaan shay islaamiya fii iطaar اlcibaadati and the broad concept of the worship ay soo soosgeli kartaa habkee baan ugaga dhigi karaa taa weytaan aan u baxayno salaf hadi اlumma waxaa jirta cibaaro ibnu mascuud laga wariyey laakiin aad iyo aad ay ugu caanbaxday in cumar bnkhadaab uu yidhi cibaarada waxay ahayd inii laamqatu an ara الrajula faariga laa camala lahu fi dunya wala fi اlآkhira aad baan u necbanahay inaan arko qof bini aadama ama inaan arka nin wax uu qabta ayaan jirin laa aduunasan waxba kusoo soo kordhinayn walaa aakhirasan waxba kusoo kordhinayn cumar khadaabna marka uu hadalkan tilmaamaya wuxuu dhihi jiray anugu aad baan u kohanayaa bal cibaaraadka qaarkood waxay tilmaami jireen inuu dhihi jiray haddaan arka nin dhallinyaro ah oo xooggiisa iyo muuqaalkiisa uu cajabiyo oo aan arka sida ilaahay subxaana wa tacaala u abuuro kadibna aan weydiiyey su-aala ninkan muxuu qabtaa haddii la yihahdo ninkan waxba ma qabto saqata min caynii indhahaygu ka dhacaa buu dhihi jiray idan waxaan rabnaa marka inaan tilmaamno macnahaas hadalkii alimaam ama alraafici fii waxyi اlqalam hadalladiisa waxaa ka mid ah inuu yidhi idaa lam tazid fi اlxayaati shaya kunta anta zaa'id calayha noloshan aad ku nooshahay haddaadan waxba aadan ku soo kordhin adaaba culays ku noqonayaba idan waxaan u baahannaha marka hadafkeenu muxuu yahay maxaa yeelay yowma alqiyaama timkan ilaahay subxaana wa tacaala ina siiyey iyo cumrigan ina siiyey intuba su-aalaha ka dambayn doonta xadiidkii saxda ahaa ibnu mascuud laga wariyey wuxuu ahaa nabiga sal ly slm inuu yidhi qofka muuminka ah labadiisa gomadood markii yowma alqiyaama la keeno xaggaa iyo xaggaa uma dhaqaaqa ilaa la weydiiyo su-aalo ay ka mid yihiin wa can cumrihi fii ma afnaah cumriga ilaahay ku siiyey maxaad ku bixisay yaraanta ilaahay ku siiyey intaad dhallinyarada ahayd maxaad ku bixisay xoolihii gacanta aan kuu gelina halkeed ka keenta halkeed ku bixisa waxay ka mid tahay sila la isweydiin doonay ka tahay haddaba wiil yar hooyadii wuxuu ku yidhi maalin ma doonaya buu inaan dhinto ma rabo waxaan rabaa inaan iska noolaado waxay tihi ma rabtaa inaad noolaatid haa ka tag bay tihi raad waari mayside warsan ha kaa hara raad ka tag bay tihi raadkaagu wuxuu noqonayaa raad raad dadku ay sheeg sheegaan wax qoran waxaad ummadda ku soo kordhisay waxaad ummadda kusoo biirisay baal dahabaad ka gashay taariikhdan noocan ma wuxuun adiga musaahamo xadaariya uun la imo contributionkaaga la imo kadib dadku way ku xusayaan ilahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahay wanaktubu maa qadamuu waaahaarahum wa kula shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin waxaanu u qoraynaa dadka wax alla wixii camalay hormarsadeen iyo raadadka ay ka tageen qofka raadkan adduunyada uu kaga tegayo ama wuxuu yahay qof dadka khayrka u sheega ama wuxuu yahay nin macallim oo dadka wax u dhiga ama wuxuu yahay dadka maslaxadooda mid ka shaqeeya ama wuxuu yahay nin ilaahay subxaana watacaala intuu gacanta wax u geliyey kariim dadka wax siiya raadkaad adduunyada kaga tagtay ilaahay subxaana wa tacala wuu qoraya waxaana ka waxyaabaha ilaahay subxana wa tacala uu qori doono aan isweydiinna marka alimaam اnawowi imisuu noolaa alimaam ashaafici imisuu noolaa alimaam ah-, alxakami imisuu noolaa axmed alxakami bal dadka ugu le ibn taymiya imisuu noolaa wamaca dalika magacyadan sheekh kastoo maanta meesha soo fadhiistay ama muxaadaro kastoo ka dhegaysatay inta alimaam اnawowi alimaam shaafici alimaam hebel ubaad maqlaysaa dadka laguu sheegay cumrigooda qaar baaba afartankiiba aanan gaarin qaar baa afartan uun keliya ku dhintay dabcan bimacnaa haddii aad dhihi layd ilaa shan iyo toban sana uu ka soo gaaro dee qof marfuuculqalam waxba aanan loo qorayn haddaba nolosha inteeda kale shan iyo labaatan sano waa intaan yurub aanu joogno baasabarood aanu raadinayno oo qofku u leeyay shan sanana kaamkii shan sanana bahalkii baan sugaya shan sanana kadibna waxbaan isku aadinayaa cumri intaa la oo cumri culummadu ay ku dhiseen highest achievement ee noloshooda soo maray maantana aad maqas imaam nawowi baa wuxuu yidhi imaam shaafici baa wuxuu yidhi cumri waxay ku dhinteen aan la tilmaami saa u badnay haddaba waxaan u baahannahay marka inaan hadafka nolosheenna uu xadidnaado waxaa fadhiistay iyadoo la jooga xaramka masjid اlxaraam waa maka muscab kow curwa waa ibn cawaam ibn cumar markaasaa nin walba waxaa la nin walba muxuu ku faker nin kastaba ha ku fakero meesha dhallinyaradu ay dhahdo oo kale ama macalimiinta iskuullada ay nagu weydiin jireen oo kale was yo wish maxaad ka fakeraysaa mustaqbalka inaad noqotid nin walba waxaa la yidhi ha tamaniyo wuxuuna ku fakero cabdulahi baa gacanta taagay wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan khilaafat lmuslimiin alkhilaafa aan gacanta u dhigo curwa farta taage wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan noqdo nin caalimahoo cilmiga dadku ay ka qaataan muscab baa gacanta taage wuxuu yidhi waxaan rabaa maamulka ciraaq inaan qabtaan rabaa amiir meesha aan ka noqdo waxaase ii wehliyada bu nin rag u ahaaye waxaa ii wehliya bu caaisha binta talxa iyo sakiina binta binti inaan guur ku kulmiyaan rabaa buu yidhi ibn cumar baa isna hadlay wuxuu yidhi aniguse fa ana atamana almakfira waxaan ilaahay ka tamaninayaa aan rajaynayaa in ilaahay dembigay uu dhaafo waxay leeyihin culimmada nin kasta hadafkii uu bartilmaameysaday ee uu cayintay ee farta uu ku fiiqay ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyey hadda makfirada ilaah baa garan kara eh ibnu cumarna waxaan rajaynaynaa in ilaahay subxaana wa tacala dembigiisa dhaafay bimacnaa maanta hadii microfonka layna soo dhex dhigi lahaa innaga oo layna weydiin lahay maxaad ka fakeraysaa laga yaabo waxa ugu weynaan noqon kara waa maxay inaan baasaboorka qaataan rabaa soo ma maxaa inaa inaad samayso waa maxay noocan maa waxaan rabaa iyadoo laftirkeeda waa hadaf runtii quruxdiisa le maxaa yeel qofka muuminka wuxuu rabaa inuu xorriyad uu dareemo wixiisa uu qabsado oo aanu mar walba aanu ka fakerin waraaqa markaa meel yaal laakiin dadka kan hadafkooda way abbaareen nin walba hadafkiisa inuu yaqaan laakiin nin dhalinyaro ah oo waalidku ay la soo tacaaleen oo lasoo tahriibay meelaha la keenay oo dhibtaa ogeyd lala soo maro intaasoo kun ay ku baxday markii meelahan la keenay oo meeshan u yimid oo agga xaggaa laga soo maray inuu inta noqdo la yidhahdo kii wuxuu noqday gaangisku ku biiray maya wuxuu noqday xaggaasu ku biiray waxaa lagaga baqaya inuu meesha waxaa ku sameeyo inay noqoto waxay ka mid taha waxyaabaha nolosha xitaa xayawaanaadku iskala sarreeyaan bay ka midtah haddaba waxay culimmadu ay dhahaan cumar bin cabdilcasiis baa wuxuu yidhi anugu nafsadayda buu yidhi waa nafsad aad iyo aad u hanqaltaagis badan buu yii markuu ka hadlaya agga khayrku ka hadlaya macnaheeda maaha inuu shilin adduunya u ururinaya maaha markaas wuxuu yidhi mar kastoo ilaahay waxay gacanteyda wax soo geliyo waxaan u hanqaltaagaa khayrkaa khayr kasii xeel dheer oo kasii fog oo kasii qoto dheer ayaan markiiba sii abbaaraa buu yidhi waxaa dhacda buu yidhi uma malaynaya buu yidhi in ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada igu siiya wax ka fadli badan alkhilaafa maxamed cumar bin cabdilcasiis khaliifat lmuslimiin soo ma ilaa culamadu ay dhaheen alkhaliifat alkhamis buu aha laakiin wuxuu yidhi waxaan rabaa khilaafada maadaama ay tahay camalka ugu fadliga badan leh qofka uu qabanayo adduunyada waxaan rabaa buu yidhi mid ka sii sarreeya inaan helay as'al allah aljana buu yidhi bimacnaa qofka muuminkaa meel keliya inuu istaaga maaha hadaladiis waxaa ka a ah. wuxuu yidhi waxaan ka fakeray buu mar inaan guursado buu yidhi faatima binti cabdilmalik waan guursaday buu yidhi haddana waxaan ka fakeray buu inaan amiir noqdo waan noqday buu yidhi waxaan ka fakaray buu yidhi haddaan hadaf yahay inaan khaliifo noqdo waan noqday buu yidhi haddana waxaan ka fakarayaa buu yidhi hadafna i ah inaan jannada gale as'al allah inaan galo idan qofka muuminka arag meel keliya kuma istaagay walidaalika nebiga sal lla alay waslam xadiidkii xusein ibni cali wuxuu leeyahy ina allaha yuxibu macaaliya alumuuri wa ashraafaha wayakrahu safaasifaha ilahay wuxuu jecelayaa arrimaha kuwooda ugu sarsareey bimacnaa adigu markaad noocan ma wax ka fakaraysid ha ka fakerin meelaha soomaalidu ay dhihi jireen ilahi wa taala gacmo waaweyn iyo weyn weyn wax lagu barya waa meel waa meesheeda leedahay ha ka fakerin wuxuun ma aragtay shaqla basiita waxyaaba ka fakerin qofku waa inuu higsi sara u yeesho wadadii u mari lahaana marka u cayinto walidaalika shaqiiq amaba shuqayq ibn ibn ibraahim albalakhi oo nin zaahid ahaa oo anah culimmadii shuyuukh suufiya raggii waaweynaa oo de la yaqiin ahaa iyo waxaa kulmay ibraahim ibn adham ba waxay ku kulmeen maka ibraahim baa wuxuu yidhi warniyahow maxaa sidan kuu dhigay buu yidhi adduunyadoo dhanna waad ka dhexbaxday buu yidhi inaad shaqaysatid ma rabtid maalun baad ku xiran tahay zuhdi baan aan u dul taaganahaad leedahay adduunyao dhan waad nacday niyo maxaa keenay markaasuu yidhi wax kale maaha wax waxaan ugu bixiyey buu yidhi maalin maalmaha ka mid ah, anoo meel fadhiya ayaa waxaan arkay buu yidhi shimbir garbaho dhan ka jabay buu yidhi labada garbood ka jabay shimbirkaa shimbir kale ayaa u yimbir iyadoo minqaarkiisa uu ku sido raashin wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi awoodda ilaahay meesha ay gaadhsiisan tahay shimbir meel iska jiifa oo garbaha ka go-ay sida ilaahay subxaana wa tacaala u arsuqayo oo u adeejinaya shimbir fayow oo isagoo kala ah ilaahay subxana wa tacala raashinka ugu soo dhiibaya markaan arkay ba waxaan goostay buu yidhi anoo meesheeda jooga albaabadooda ii xiran yihiin shaqana aanan u dareerin in ilaahay subxana wa tacala i arsuqi karo ibraahim su dhan kale u roga wuxuu yidhi daa'irka fayow shimbirka fayow ee isaga raashinka soo qaaday inaad noqotid maxaad ugu fakeri weydi ba halkaad ka fakeri lahayd inaad noqotid kii garbaha ka jabay bimacnaa waa maxay adigu bal fiiri wadaadka wuxuu isku qufulay un keliya kii garbaha ka jabay laakiin ilaahi subxana wa tacala nabiga wuxuu leeyahay in allah yuxibu macaaliya alumuur meelaha sarsarre maad ka fakertid meelaha ugu sarraysa ka faker marka hadalkaa wuxuu yidhi markuu u sheegay wuxuu yidhi nebiga wuxuu yidhi alyad lculyaa khayru min alyadi sufla gacanta sarraysa ee iyadu wax bixisa ee dadka biisha ayaa ka khayr badan mid iyadu hoorsata ee wixii gacanta loogu soo rido un qaadata idan qofka muuminka waa inaad noocan maa gabadha muslimadda markay wax daawanayso ama ninka muuminka markuu wax daawanayo wiilka dhallinyarada waa inuusan ku mashquulin uu keliya mid agtaroo afar maalmooda celebritygiisu meelaha ay noocan maa lagu soo qorqoray iyo mid isagu kubad afarta maalmood markuu laado oo sano markuu gaaro la fariisinayay howlahaaga waa inaysan meesha aanay noqon hadafkaaga waa inuu noqdo hadaf aad i aad u sareeyo hadafkaaga waa inuu noqdo war ummaddan maxaad kusoo kordhin kartaa soomaaliya baa tahay maxaad bulshadaada kusoo kordhin kartaa muslim baa tahay muslimiinta maxaad kusoo kordhin kartaa war adduunyada waxa ugu sareeyo la shaqaysa janna ugu sarraysa sidaad u shaqaysan kartaa qofka inuu meelaha ay kaga dhegtaa la rabaa laakiin haddii aniga noocan ma waxay tilmaamaan hadallada waa noo iman doontaa inta culimmadu ay tilmaami jireen waxay dhihi jireen qof walbaba qiimatu kuli mriin maa yuxsinuhu qiimatu kuli mriin maa yuxsinuhu waxaad adiga tahay waxay ku xihan waxaad runtii gacanta ku haysid wey haddii awooddaada cabacitigaaga aqooneed iyo cabacitigaaga dhaqaaleed hadduu meel uu ku xadidan yahay intaabay dadka ku qiimaynaya qof barsonaalo afar gumi qaata markaad tahay intaabaad u taagan tahay dadka laba kelmadood qof tuuranaya haddaad dadka meeshaasaad u taagan tahay idan waxaa lagugu qiimaa you evaluated on the basis of a new maxaad taqaan adiga baskaasay ku xihantah waana meesha ugu muhiimsanoo hadalkii cali bn abi aalib uu dhihi jira wey walidaalika waana macno meeshiisa le walidalika nabiga sal lay slam iyadoo jannaadka ay badan yihiin bu wuxuu yidhi haddaad ilaahay baryaysaan ilaahay waxaad weydiisaan jannat lfirdows jannooyinka way badan yihiin meeshaad ka dhihile ilaah janno uuni geli ba waxaa la rabaa jannat lfirdows inaad abaarti waa meesha ugu muhiimsan wey walidalika culimadu waxay dhihi jireen haddaanay mashaqo aanay jiri lahayn dadkii o dhan qofka hadafka uu nolosha uu ka leeyahay waa ciiddaa bay ka badantah haddaba su-aasha waxay tahay halkeen ka bilaaba ma waxaan noqdaa pilot ma waxaan noqdaa engineer ma waxaan noqdaa dhakhtar caafimaad ma waxaan noqdaa caalim diineed ma waxaan noqdaa ma aragtay nin siyaasiye noloshu way badan tahay masaaraat alxayaa kaiira bicadadi anfaasina aad bay u badan tahay laakiin haddaba waxaa loo baahan yahay qofka si yoolkiisa u abbaaro horta inuu yaqaan maxaad adiga ku fiicantah ma aha in aabba uu kuu dooro uu ku yidhaahdo waxaan rabaa wiilasheedao dhan midna dhakhtar ino midna injineer u noqda midna inay saa i noqotaan rabaa macnaheeda maaha adiga muyulkaaga muxuu yahay hobigaaga muxuu yahay walidaalika ilaahay subxana wa tacala bini adamkiisu kama dhigin xataa baab alcibaadaat qof baa soonka u sahlan isniin iyo khamiis iyo saddexda maalmooda bisha ku jirta iyo wadac iyo markuu yimaado iyo bir ramadaan intay doonto ha dheeraato u sahlantah ilaahi subxaana wa tacaala ninka waxaad arkaysaa salaadaha jamaacada inuu kacay way ku adagta leyl inuu tukada suurtagal maaha midbaa salaadahu ay u sahlanta leylka waad arkaysaa uu taagan yahi inu qur laga yaabaa laakiin soonka marka la gaara dhib ku tahay midbaa ilaahi subxana wa tacala wuxuu u sahlay aqrinta inuu wax maantana aqriyo laakiin cibaadaadka iyo noocan maa sibuu marka uga gaabinaya salaadihii iyo midba waxaa arkaysa ilahi subxana wa tacala wuxuu u sahlay alab alcilmiga masalo walbaba maantana kitaabkuu dul fariiso wuu ka dhexbaxaya mid baa ilaahi subxaana wa tacala wuxuu u sahlay culumtan maadiga inuu maantana wax ka keeno xisaabtii baad arkaysaa genius inuu yahay taalantada wuxuu gelayaa baab kale physics buu gelaya taalantada inuu yahay isku mid maaha adigaa is ogey haddaba meesha aad ka bilaabayso meesha ilaahi subxana wa tacala kuu sahlay baa la rabaa alimaam maalik nin baa warqad usoo qora wuxuu ya imaam maalik de wuxuu ahaa muxadid almadiina meeshuu fadhiyey xadiid buu dadka u aqrin jiray markaasuu wuxuu yidhi ninkan nin suufi buu ahaa meel fadhiyey markaasuu wuxuu yidhi yabna ibni ah, maam hawshan aad wadid waa laga fiican yahay baabka aniga aan ku jiro oo cibaadada ah oo ah in la zuudiyo un keliya kaali ila soo xaroo buu yidhi alimaam maalik dhambaal buu u qoray wuxuu yidhi niyow dhegayso camalkan iyo howlahan iyo cibaadaadkan ilaahay wuu qaybiyey sidii arsaaqda loo qaybiyey haddii adiga ilaahay kuu fudeeyey maantana inaad wardi fariiso aniga cilmi aqriska ilahay ii fudeeyey mid baa ilaahay jihaadka u fudeeyey mid sadaqa bixin loo fudeeyey waxaad arkaysaa qof cibaado badan oo khayr badan laakiin waxa la bixiyey markii la yihahdo gacantiisu ay isku dhegantahay ilahay uma fududayn midba waxaa arkaysaa wax walbaba waa baabka uu ka xiran laakiin geesinimo iyo waay marka la sheego waxaad arkaysaa nin miqdaama ah, aan istaagin inuu yahay dadku isku mid maaha ilahi subxana wa tacaala fysiolojiyaad kala duwan iyo sycholojiyaad kala duwan iyo tarkiibaad kala duwan buu naga abuuray innagoo dhan isku mid manihi hadaba marka meesha aniga aan ka bilaabayo wa inaan aqaan oo mashruuciga marka uu xadidan yahay wailaa waxay noqonaysaa marka meel cidlaan inaan ka soo dhaco idan huna meeshaan u baahanna waa meeshaan tacdiid almashruuc haddaba waxaan kaloo rabnaa inaan ogaano masalada kale ah nin kasta ee dhallinyaro ah soomaalida waxay dhahdaa hebel waa damiin iyo nin ma jiro wax lagu magaca tarbiyada waxay sugtay educationally waxaa la sugay qof damiin ah amaba waxba aan qaban karin inuusan jirin lakiin nin walbaad buu ku fiican yahay innaga waxaa noo muuqata dadkana waxaan rabnaa say mutacalimiin unaa qalin iyo boog inay wada qaadaanoo electronically maantana daatada ku wada shaqeeyaan taa waa khaldanta waxaa la ninka kan ilaahi subxana wataala kaharbantar buu ka dhigay waa faryaam ninkan ilahi subxana wa taala rundibu ka dhigay waxbuu rabaa inuu qaado ninkan ilahi subana wabuu u fududeeyey nin walbana meeshiisa inuu sugo waa tarbiyada saxda wey haddaba waxaan leeyahay dhallinyarada ku wareersan meesha wax ka abbaari lahaa yaan meeshan haddaan idhaha dhammaantiin waxaad barataan tafsiirka qur dad bayan u sahlanayn dhammaantiin injineer noqo dad bayan u sahlanayn dhammaantiin waxaad noqotaan dad bayan u sahlanayn bimacnaa waxaa laga rabaa laga rabaa meesha adiga aad lahayd walidaalika ninka dhallinyar qaban kara waxaa muujinaya usaama bnu zayd isagoo sideed iyo toban sano taarikhda qaarkood waxay tilmaamaysaa labaatan jira buu wuxuu hogaamiyey jeish ciidanka guutadii ugu ballaarayd ee iyadoo jihaad gashay waxaa hogaamiyey usaamnu zayd iyadoo meesha ay joogaan oo bakar iyo cumar raggi waaweynaa ay joogaan ba hawshii waxaa la waa muhiimad aad iyo aad u culus iyo being tasked for that adaa lagu dhiibay hawshan qabo marka waxay muujinaysaa ninka dhallinyarada ah inuu qaban karo howl dadkii iyagu ka waaweynaa ee waalidka u ahaa adeerada u ahaa maclimiinta u ahaa wax soo bar waxayan qaban karin qaban karaa laga yaabaa maxaa yeele ilahi wa tacaala qudrada isagaa bixiye walidaalika arag labadii wiil ee uu dhalay ibna cafra baa la jiray mucaad iyo mucawad labadaa nin qaatil amaba ninkii la jiray fircawn hadi lumma abujahl nimankii meel mariyo iyagay ahaayeen ibna cabaas dadiisi intay la markii cumar bn khaaab uu majliska uu kusoo dari jiray haddana wuxuu noqday mutarjim qraan taarikhdiisu noo iman doontaa alimaam shaafici toddoba jir baan qur-aanka kaga qaybay buu idan bimacnaa oo haddana uu xifdiyey muwada alimaam maalik idan macnahaas waa macno marka loo baahay waxaa laga yaaba marka inaanan aniga haddaanahay waalid ama adeer ahay ama abti ahay ama macalin ahay inaanan ogaan karin ardayga kan muyuulkiisa meeshuu yahay halka uu xigo si hadafkiisa u abbaaro ama adiga xitaa ku wareersanta haddaba dhowr siyood baa lagu ogaan karaa waa mido wuxuu leeyahay alimaam ibnu qayim raxmat ullaahi calayhi waxaa laga rabaa buu leeyahy waalidka inuu u koorgalo wiilka isaga uu dhalay iyo gabadha uu dhalay waxaa mustaqbal iyo marin u noqon kara inta ay yaryihiin waxaa la rabaa inuu aad i aad u koorgalo uu xadido uu yidhahda marinkeen marya oo ninka kan aad leedahay waxaan rabaa inuu dhakhtar u noqdo soomaalidana waxay kulli dhakhaatiir inay noqdaan waxaan rabaa ma aad leedahay horta bal adiga waxaa lagaga baahay daraaso ku samey ninka kan starhi situation markaad ogaatid kadib bal meesha uu mari lahaa marka mari wuxuu leeyahay marka culamadu waxay dhihi jireen waxaa ka mid a ah, maalan nabiga sal alay slam xitaa masaladan tarbiyadiisa arag waxaa jira nin saxaabada ka mid ah oo la dhihi jiray abu maxduura abu maxduura wuxuu ahaa nin jaahiliyadii pre islamic historygi nin heesa buu ahaa heesaa buu ahaa nin fanaano heesa hadda ninka fanaanka muqaniga maxaa lagu ogyahay inuu cod fiican yahay soo ma hawsha loo dhiibay maxay noqotay dadka waa adin baa lihi xaramka xagga ka adin bimacnaa waa hawsha lala abbaara arag waa hawl uu isagu ka bixi karo nabiga sal alla alay wasalam arag mawaahiduu qaybinaya wuxuu yidhi xagga faradka soo maaha afradukum zayd zayd ha loo daayo xagga xalaasha iyo xaaraamta soo maaha mucaad u daayo xagga qiraa'ada soo maaha ibnu sacuud ha loo daayo waandaakum sawta yaa idinkugu cod dheer bilaal idan marka waa meesha ay dhahaan marka la qaybinay maalan distribution of responsibilities yaa loo qayb yaa la siiya hebel meesha loo dhiibay waa inuu hawshan uu ka karo waxyaabaha duwalka ay la fashilmeen ummaduhu ay la fashilmeen africa iyo meelaha aanu ka nimid loola fashilmay iyo wadamada walaalaheen muslimiinta kale ay degiin waa maxay nin shaqo aanu lahayn hawl aanu shaqaba ku lahayn baa loo dirsanaya idan ninkaa maxaa ka filaysaa marka wuuu keenaya marka aamaad buu keenaya maa uu gala baxar marka aan loo dirsan wadalika huna waxay u baahan tahay walidalika nin wuxuu yidhi nin maalmo dhexdaasa la sii dayndaynayey ahbaarta lagu keeno wiil shan jiru dhalay oo qur-aanka xifdiyey wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi xifdigiisu inuu very fast aad sariic yahay kadib wuxuu yidhi daata yar baan u keenay combyuter yaroo wuxuu dhan ay ku wada duuban yihiin kadibna qol meel ku xiray buuna uga dhexbaxay buu yidhi ilahi subxana wa tacala wuxuu qadaray buu yidhi wiilka yani isagoo cumrigii shanta sanaba aanan sidii laraba loo buuxin inuu qur-aanka marka u xifdiyey mar la wareysanayay wuxuu leeyahay waxaan igtishaafay awoodda ninkan uu leeyahay isagoo ugaga bixi karo idan macnaha way macnaha loo baahanya haddaba waxaan u baahannahay kow inaan horta xadido halkeen ka bilaabi kara waana macnaha igu muhiimsan aan darsiga u socdo halkeen ka bilaabaya waxaa laga yaabaa taladu inay ka timaado nin walaala inuu kula taliyo sheekh inuu kula taliyo aabbay adeer mid inay kula taliyaan hooyo iyo habaryar mid qof baa taladu ka iman kartaa kadibna mashruuca ku dhaqaaq ilan adaa is-og walidalika wuxuu le alimaam albukhaari ilan waxaan ku heshiinay waxaan ka hadlay waxaan ku salayn doonaa taariikhda islaamiga alimaam bukhaari raxmat ullahi wuxuu yidhi anoo la jooga isxaaq ibnu rahawey ayaa qaarkood waxay yidhaahdeen imaam bukhaariyow ka waran haddaad dadka u qortid kitaab axaadiidta saxiixda keliya ay ku urursan tahay arrin wanaagsan bay noqon leh talay ahayd waa hindiso qolo kale ay keeneen wuxuu yidhi maalinkaa laga bilaabo qalbiga waxaa iga soo gala inan kitaabka qoro waatan maanta meel kastaan joogna alimaam bukhaari baa wariyey saxiix alimaam bukhaari taladu ay ka timid taladu waxay ka timid dad meesha fadhiyey majlis uu fadhiyey isxaaq ibnu rahawey baa taladu ay keentay idan waxaa loo bahan dadki inaan la isxasdin waxaa laga yaabaa ninka saaxiibka ah iyo walaalka wiilka aad adeerka iyo dariska tihiin waxbaad ku ogaan kartaa waxaa leedahay ninka kan wallahi luqaadku ku fiicany haddii wax ka qori laha waxbuu ka soo saari lahaa qaamuus buu soo saari lahaa soomaalidu u baahanta war ninka sooma wuxuu ku haboon yahay run ahaantii inuu noocan ma uu noqdo nin physician inuu ummadda u noqdo wallahi ninkan wuxuu ku fiican yahay calandiinadii inuu noqdo qofka waxaa loo baahanya waxa aad aragtid tala inaad ka siisid xasadkuna meesha aanu soo gelin walidaalika alimaam shaafici kitaabkiisa alrisaala nin lagu magacaabo cabdiraxmaan ibni mahdi baa wuxuu yidhi ninu qor u qoray neel awtaarka ad arkaysa sharxi muntaqi akhbaar ay shawkani iska leeyahay sheekhiibaa wuxuu inoo kitaabkan diyaari idan in tala la isi siiyo waxay ka mid taha waxyaabaha qofka hadafka ku caawin kara oo aan laysu qabanin wey waxaa laga yaabaa masaariicda alimaam dahabi aad garan kartaan waa muxadidka aad iyo weyn muxadid oo maantan aanu ka sheekeynin sheekhiisa barazali baa la hadlo wuxuu yihi niyow ii muuqata buu markaad wax qoraysid khadkaaga iyo fartaada handwritingkaaga aad buu qurux badan yahy wuxuuna u egyahay nimanka muxadisiinta ah ee iyagu xadiidka wariya khadkoodu kale u egyahay waxaan kugala talin lahaa buraniyahow inaad qortid inaad muxadid noqotid baan kugala talin lahaa buu wuxuu yidhi maalinkaa laga bilaabo buu yidhi kelmadii shaykhayga barazali uu yidhi aad bay ii saamaysay buu yidhi higsigayga mustaqbaleedna wuxuu noqday hadafkaan lahaa inaan noqdo nin muxadid waatan imaam dahabi laga sheekeynaya maanta rawaahu alxaakim wawaafaqahu dahabiy sira aclaamulbala buu ku yidhi taariikh fara badan baanu ka sheekeynay imaam dahabi tala sheekh bay ahayd waxayna ka midta waxyaabaa aadaad u quruxda badan walidaalika xitaa waxay samayn jireen xitaa dadka dariska ah xitaa talooyinkaa way lahaan jireen waxaa dhacday maxamed ibn cawf baa wuxuu yidhi anoo kubad ciyaaraya buu yidhi banooni meelaha ku ciyaaraya ayaa banoonigiisu u socday kubaddii waxay dilindiloota waxay ku tagtay buu yidhi nin lagu magaca almacaafi ibnu cumraan meeluu fadhiyo kadib markaan is soo qaada wuxuu yidhi hebelow halkee ka timid yaa tahay markaasuu yidhi i dhalay cawf ibnu sumyaan baa i dhalay wuxuu yidhi aabbahaa waa nin la yaqiin buu ahaa cilmiga xadiidku aad ugu fiicna adna waxaan jeclaan lahaa buu yidhi inaad saasoo kale noqotay wiilka aad buu yaraya marka isagoo ordaybu hooyadii guriga ula laabtay arrinkii ula laabtay fakarkii markaasuu u sheegay markaasay tihi sax waa sax waay wuxuu adeerkaa kuu sheegay aabbaa wuxuu aan jirini muxadian wuxuu yidhi maalinka kale hooyadii dhar cusub intay ii soo gashay ii gelisay bay waxay isoo siisa buuggan wax ku qori lahaa io qalinkaa wax ku qori lahaa sheekhii aan u tegi lahaana waa ii dirtay kadib buu wuxuu yidhi dhegayso qor xadaanaa ismaaciil ibni cayaash can cabdirab bn sulaymaan qaala katabat lii umu darda fii lowxi uطlubu lcilma sigaara tacmaluu bihi kibaara faina likulli xaasidin maa zarc wuxuu yidhi waxaad qortaa cilmiga idinkoo yar barta markaad weynaataan saad ugu camalfashaan qof walba wuxuu beerto ayuu guran doonaa idan maalinkaasuu meesha ka bilaaba wuxuu leeyaha marka natiijada maxay noqotay alimaam dahabiga hadda aanu ka sheekeynayna baa kitaab weyno lagu magaca siir aclaam kaga hadlaya wuxuu leeyahay ninkaa markaad aragtay waa alimaam wa alxaafid wa almujawid wa almuxadid yani bimacnaa arag wuxuu isku darsaday qur-aankii wuxuu isku darsaday xadiidkii wuxuu isku darsaday magaciisa abu jacfar ataa ilximsi alimam xamed xambalna wuxuu leey ninkaad arkaysaan ee taariikhda meesha ka soo bilowday kubaddaa dildiloomaysa meesha tegtay maalinkaas sababtu ahayd wuxuu noqday buu yidhi ninka ugu cilmi badan shaamna ma soo marin buu yidhi muddo afartan sano ah nin isagoo kale ma soo marin buu leeyay idan xataa waxaa laga yaaba arg nabiyulahi sulaymaan salaam fikraddii dacawiga ahayd ee balqiise uu kula qulmay balqiise markii da baaqi diineed uula tegay halkay ka timi fikraddu hudhud shimbir waxaa laga yaaba marka hudhudkaas hadda adigu hudhud kula hadlay hadda ma jira maxaa nabiyulahi sulaymaan mucjiza u ahaydo cullimnaa mantiqa tayr communicationka with the birds wuu yiqiin ilahi subxana wa tacaala baray laakiin aniga adiga shimbir nala hadli maa lakin laga wadaa wax adiga kaa liita oo kaa da'yar oo kaa hooseeya ama qofkaa cilmi yar bay fikraddu ka iman kartaa haddaba fikraddu markay timaado waa dahabo ha liidin markiiba qaado hore u qaado idan waxaa kaloo loo bahan imam kasai dabcan waxay tilmaamaan imaam kasai waxaa la sheegaa ninkan hadda marka masaaisha naxwaha laga hadlayo laleha alimaam kasai baa wuxuu yidhi marka xadiidka la jooga on la jeedaa naxwaha naxwaha aad buu u adkaa baa layidhi wuu ku dhici jiray maba fahmi jirinba isagoo quusto isle war waxaan iska daysaa maantana daraba zaydun camrantan dadka waashay ma iska daysa isagoo laba wuxuu arkay maalin maalmaha kamid mid maalkan bugaagta qoro wuxuu arkay qoraanyo oo wax qaadaysa haddana markay kor aadda soo dhacaysa haddana ku laabanaysa soo dhacaysa wuxuu ogaaday camaliyat takraar repetitionka tirada badan lagu celcelinaya inuu wax dhalin karo wuu ku laalaabtay wuxuu marka soo saaray marka waxaan isleeyahay af hadduu kugu adkaada ku naqnaq maantana kuushka aad soo noqo ka soo noqo marka dan uu kala baxaya biidn illahi subxana wa tacaala weliga ha isdhiibin biidn illahi subxana wa tacaala ibnu xasin fikrad arag ma marka arki waxa laga qofka mowqif baa kugu dhalin kara ilahi subxana wa taala albaabadu way furayin mowqif baa kuga dhalin kara imam ibn xasmi waa ninka saaxibulmuxalla wuxuu soo galay masjid masjid markuu soo galay masjidka marka janaaza lagu tukanayay wuu iska fariistay istaag baa la yidhi tuko laba ragca tuko wuu tukaday wuu baxay salaadii baa soo dhammaatay wuu soo laabtay bacda casr buu soo galay haddana wuxuu is yari tuko ilan haddaate waxaa lagu yidhi ila nin wuxuu ahaa nin ree amiire ka dhashay oo reer lacagle ka dhashay aqoon diineedna markaa ma laha marna sheekh baa wuxuu yidhi war istaag tukaha fadhiisan masaajidkaada soo gal lama fadhiistee mar kaluu soo laabtay wuuu wuxuu yidhi haddana waxaan isiri buu yidhi waa tii marka hore lagu yidhi tuko intuu istaaga wuu tukad markaasma tukanin fadhiiso waqtigan lama tukade wuu wareera marka culamaa nawaashadii wey marna waxaa la yidhi tuko marna ha tukanin kadib wuxuu yidhi arrinkan arrin caadiya maaha nin ustaad oo macallinkii qur-aanka u dhigi jiray intuu u tagay wuxuu yidhi waxaan rabaa ninka faqiiha lagu magacaabo cabdulaahi ibnu daxuun itusi buu yihi meesha u degany kadib uu meesha u yimid cabdullahi ibnu daxuun baa la fariisa buu yihi kitaabkii muwaa alimaam maalik baan ku dul aqriyey kadib haddana kitaab kalean aqriyey kitaab kalean aqriyey saddex sanaan ag jooga buu yihi saddex sano markay ii baan bilaaba inaan dood galo dood cilmiyeed haddaad imaam ibn xasm maanta kitaabkuu le waa maxay almuxalla kutubta uu leh lama qiyaasi kara ilaa cilmiga u ka sugay funuuntana ilaahay subxaana wa tacaala markaa uu tusiyey idan mowqif baa kugu iman kara walidaalika anigu waxaan jeclaan lahaa masaaisha culummada la weydiiyey markaad aragta sheekhan wuu baneeyey sheekhan ma banayn iyo labadan sheekba isku dhegan iyo markaad maqashid iyo sii diiganaa sii diigaan duqaynaya markaad maqashid iyo dad baa ishaysa jamaacaad kuwana waxabay weli waxaan halla sameeyo kuwana weydiida ah marka lalo waxaan rabaa in ninka dhallinyarada cumrigiisa dhan aanu dhihin hebelna ka dhegaysamle ee uu war hadda waxaan rabaa diinka inaan barto oo wadaadadan tirada badanoo maalinba mid mid ii sheegaya maalinba microfonka markuu soo fariiso wax ii sheegaya cd maalin meel ka imanaya wax ii sheegay waxaan rabaa inaan aniga ogaado hadduu yihahdo inaan in macnaa aan ka daba tagaan rabaa hadduu yihahdo cilmiguu soo sugi karaa mutamaraadkan inta la joogay waxaan u malaynayaa kii laba iyo labaatanaad baa la maraya sooma nafsi su intii hore meesha fadhiyay su-aashii toban sano ka hor labaatan sano ka hor unbaa dadku ay soo celcelinayaan hadduuse yidhaahdo ninka dhallinyarada waxaan rabaa masaladan inaan baaro ha keliya uu yidha ninka aalibulcilmigu yidha waan baaraya masalada meel baan uga soo haraya uma baahna mar kale inuu weydiiyey ee mushkilada waxay tahay un keliya waxaan rabnaa inaan maalin walbaba eh, masaladii iska socoto waxaa laga yaabaa hataa siiba weyn saad garan kartaan ninka lagu magacaabo amaba dad fara badanoo dadkii culimmada ka mida yacni waatan alkhaliil ibn axmed iyo raggii la midka ahaa dabcan waay ka mid ta waxay ka bilaabeen inay naxwaha meesha ka gaaraan wax kale ma santenis buu sheegay grammatically u khalday ali waad khaldanta ma haddaad i khaldaysaa cilmiguubu aadaya wuu soo baranaya waxaa soo baxay sibawey oo baarica waxaa soo baxay raggii waaweynaad arkaysaan waxaa laga yaabaa marka hawshan aad qabanaysid xataa haddii fakerka adiga uu kuu bidhaami waayo uu kuu muuqan waayo waxaa laga yaabaa faker horey u jiri baad dhammaystiri kartaa faker horey u jiri baad dhammaystiri kartaa bimacnaa shaqo hore loo qabtay buug hore loo qoron la dhammaystirin grammar af soomaaliya baan jinin waan raadinayaa qaamuus af soomaaliya oo rag hore oo udabaa oo soomaaliyan soomaaliya suugaanta ku fiicnaa bilaa waan masaladan iyadaa cuduro fara badan jira maanta waxba aan laga gaarin aids dawadiisa lagu wareysan yahay kansar baa lagu wareysan yahay qofki inuu yidhah waan muxaawalaynaya ilahi subxana wa tacala ilah baa og ilahi wuu kuu furi kara albaabka qofkii inuu wax raadiyo walidaalika haddaba arag abubakr radi allahu canhu jamcu quraan buu bilaabay yaa kaga dambeeyey haddana cumaan baa jamciyey oo dhammaan dadka dhan jamci abubakr iyo jamci cumaan way kala duunaayeen jamci cumaan wuxuu ahaa jamc dadko dham calaa musxaf waaxid waxaa laga yaabaa fakerka hadda alimaam nawowi taarikhis dib ugu laab alimaam nawowi wuxuu qoray kitaabka almajmuuc ee sharxayay muhadabkuu qoray kadib waxaa dhacday suu lehi ibnu kaiir uu tilmaamayo alimaam ibnu nawowi ma dhamayn buu hadduu dhammayn lahaa buu wuxuu noqon lahaa kitaab culuum اlaxkaami oo adduunka maanta fiqi looga hadlao dhan bay ku urursanta laakiin sheekha ilaa baaburiba buu qoray kadibna uu dhintay gadaal yaa ka yimid waxaa ka yimid taqdiin subki wuxuu dhammaystiray halkii uu kaga tegey alimaam nawowi oo baaburiba buu ka bilaabay ilaa baabu tafliis buu gaarsiiyey kadib sanooyin fara badan baa meeshii ku timid haddana sheekh kalea kaga dambeeyey wuu dhammaystiray oo sheekha lagu magacaabo maxamed najiib almuiici baa dhammaystiray idan hawshu waa dhammaystiraya kitaabkan jalaaleyinka tafsiirka arkaysaan waxaa bilaabay jalaaladiin almaxalli tafsiirkiis wuxuu ka bilaaba suurat alkahf markuu suurat alkahf barbinaas ku istaagay buu faatixada bilaabay faatixada markuu dhameey waatuu dhintay raxmatullahi calayh kadib gadaashii waxaa yimid jalaaludiin suyuuti baa yimid wuxuu ka bilaabay suurat alfaatixana wuu ku soo celiyey intii kalena suurat albaqara ilaa kahfina uu qoray sida uu u yahaana waxaad labada kitaab haddaad aqrisay labada qaybood ma kala saari karti nafs almanhaj buu idan howl horay iyadu kala dhaltaasanayd oo not completed ah baad dhammaystiri karta iyadana waxay ka mid taha waxyaabaha loo baahan yahy waxaa la mida ah, maalan sheekha eh, sheekh maxamed shanqiiti ama eh, alcalaama maxamed alamin shanqiiti kitaabkaana taqaanaan lagu magaca adwa albayaan sheekha waa tan uu waday ilaa suurat almujaadal u qoray aakhirka waa la dhamaystira arday ardadiisa ka ah. ayaa intuu u fariista dhamaystiray maxamed saalim caiya waanu kusoo gaarno kitaabka muwaa usuu aqrin jiray raxmatullahi caleyh isna wuu dhamaystira waxaad moodaa labada kitaabka markaad min alifi ilaahiya aqrisid maba kala saari kartidba idan waxaan rabnaa inaan muujino war fakarkanu fakr mashruuc muxuu noqon karaa mashruuc haddaba yani ahamiyadiisana ummadda wax qaban kara bayt اlquds in la furaayo waxaa u sacyin jiray u xaglin jiray ninka lagu magacaabo boqorkii la dhihi jiray zinki nuuradiin zinki wuxuu isku dayey inuu bayt اlquds uu ka soo gacmaha nimanka saliibiyiinta cruserska ee markaa haystay inuu ka soo ceshto ninka arag hamigiisu u dheeraa iyadoo gacanta aanu ku dhigin buu wuxuu diyaarsaday haddii meesha uu furto mimbarkii uu khudbada ka aqrin lahaa iyo meeshuu istaagi lahaa wixii dhan way u diyaarsanaayeen kadibna wuxuu bilaabay jihaadkiisuu bilaabay laakiin ilahi subxana watacala wuxuu qadaray inuu inuusan dhammaystirin uu geeriyooday yaa kaga dambeeyey salaxaddiin salaxaddiin baa yimidoo ka arday ardadiisa ka mida idan hawshu hadday kala dhantaalantaha xitaa mar qaarkii waxa laga yaaa inaan ku wareera meeshaan ka bilaabi laha war maxaan sameeyaa war maxaan bartaa okay ama waxaan ahay nin injineera intaan intaan ka bilaaba hawshaan qaban lahaa waxaa laga yaabaa haddii fakerku aanu qof kale aanu ka iman qof kale waxaad dhamaystiri kartaa howl markaa socota waxaa laga yaabaa adiga iyo group waxaa jira waxa lagu magacaaba adduunka cowriters shan nin lix nin waxa isugu taga mashruuc toban qofood labaatan qofood boqol qofood mashaariicdaas dabcan waxay ka fuliyeen caalam alcarabi rag fara badanoo ducaada horbooda mashaariic fara badan baa la qabtay gruub baa isku tegi kara oo gruub ahaan waxaa loo qaban karaa biariiqa tandiimiya munadama loo qaban karaa oo ayadoo marka dadkii joogay sweden iyo qalyihii norway joogay iyo qalyihii denmark joogay ilaa mashruuca wadanka uu ka gaaro mashaariici khayriga ummadda wax loogu tari karaa la qaban kara bidaliil waxyaabahaan isugu tagno masjid marka la dhisayo oo afarta gees laysugu tago aragtay masaajidda ilahi subxana wa tacala inoo dhisay waxaasoo dhan waxay ka yimaadaan dadaal innaga aan muujin walidaalika mashruuc waxaa fatawada ibn taymiya kitaabkan ibn taymiya soddonka mujalada ka kooban yaa isugu tegey waxaa isugu tegey cabdiraxmaan qaasim iyo walaal iyo wiilu dhalay iyagaa ururiyey waxay aadeen safar dheer bay galeen najd bay galeen oo makay u safreen oo ciraaq bay u safreen oo suuriya bay aadeen oo lubnaan bay aadeen oo masar bay aadeen ilaa iyo baariis bay aadeen intaa maxaa la ururinayay waxaa la ururinaya fataawadii sheekh alislaam ibn taymiya uu ka tegey kitaabkan weyninka badana maad arkaysaan ilaahi subxana wa tacala marka qadaray laga yaab waxaad raadinaysa inay noqdaan xaqiiqa cilmiya scientific research baa kugu khasbi kara masalaad baari karta sida salmaan alfarisi xaqiiqda marka u raadiyay waxaan u baahanahay marka mawduucan u socdaa wuxuu ahaa wax kasta aan barta ah wax kastana aan raadiyo no mara wat wuxuu doon noqdo waxaan rabaa inaanan halmaamin aljaanib altacabudi fiihi waxaan qabanayo inaan cibaadadii madaxayga aanay ka bixin in marka aan qabanayo uu noqdo shay islaami ah oo islaami sized ah oo ilaahay dartii loogu talagalay oo diinka ilahay aan u inuu noqdo ilaan wax ay qabanaysaay ma inuu noqdo dhakhtar caafimaad salaadahana aanan noqon ummaddan xanuun qaban waxay qabanaysa male yowm alqiyama xujay kugu noqonaysa inaan muhandis noqdo noqdo injineer noqdo oo ummaddii waxba aanan u qaban waxa aan qabanayana aan islaamka wax ugu qaban oo noocan maa khayr ilaahay aan aan kaga faa'iidaysan waxay qabanaysa ma qofku isdaalinaya un keliya mushkiladan haysatana waxay tahay walilahi alxamdu waxaa lagu guulaystay labaatankii sane ee joogay lama fudaysan karo walahi alxamd yaryarka dayarta meelaha noogu kor dad fara badan wax bartay baa jira inaga keliya markaan wax taswiirinayna waxaa laga yaabaa the gloomy picture qaybta iyadu marka baasaysiga keliya inaan xoogga saarna lakiin dad badan waxan maanta haddii microfanka la hordhiga nin walba qualificationkiisa cv-giisa la weydiiyey wiilal iyo gabdho tiro badan baa meesha ku jiro ilahay wuxuu baray laakiin waxaan u baahanahay inta wax baratay bercentageka wax bartay at the same time isticmaalay waxay barteen diinta ilahay inay u khidmeeyaan ama bulshadooda bulshada ay ka dhashayn aan iskala sarayn imisaa noqon karta kan baxbartaba intuu tay noo xirto buu meelaha intuu fariisto wuxuu leeya kuwa masaajidda ku jira ha kuwa masaajidda ku jira wadaadadan aragtay qamiisyada gaaba inay geed ka boodeen aad moodid gardheerayaasha islaamahan hagogan aad moodid maaragtay afalaaatanka saa magac kuu samayn waa ninkii shalay masjidka uu gacan qabtay oo meesha maarata lexyalbaha loo samayn jiray tuutarka loo qaban jiray oo macallinka dugsiga xisaabta ku dhufashada uu dhigay ilaah baa soo saaray waxbuu bartay waxaa la rabaa marka bulshadan maanta ilaahay subxaana wa tacaala cilmi uu ku siiyey sooma maxalxadiid ba wuxuu ku soo aroor qofkii intii ilaahay galad siiya fatabaram dadka kala bakayle cilmigan ilaahay uu siiyey wuxuu ilaahay uu baray xooggaagii maankaagii muruqaagii markaad meel gaara la istaagto ilahay nicmada wuu xayuubiyaa waa khatar xadiid wey marka macnahaas waa macna aan u idan jaanibka tacabudiga waa muhiim inaan u baahannahay inuu qofka marka uu ka fakaro walidaalika xataa arag masalaa azawaaj guurka soomaha wax gaal iyo muslim ka wada siman yihiin wax qofka desirska ilaahay ku beera dareenkan ilahay ku beera wuxuu u geynaya soomaha ilan qofka markuu guursan iska guursamaya qofka waxaa markuu guursanayo shahwa gubaysa keliya maaha ma aragtay u guursa keliya ma aha cuntaha lagu kariya maa rag fara badan oo koogaa jira ilah ku tuurta alfoornada soo saaray uma baahno maaha dhar lagu dhaqo maanta waxaa jooga mashiin baabaa jooga maaragta waxay dhihi jireen dhalinyarada waxay u bixeen nakaron waxbay sheegeen waxyaa badan baa la sheegayay oo noocan ma waxba tiro badan baa jira uma baahnin maanta laakiin waa maxay waxaad is leedahay noocan ma sakiinada ilaahay sheegay bal hal iyadoo sa ay tahay buu nabiga sal ly slm wuxuu leeyahy jaanibka tacabudiga inaan la halmaamin dadku makri guursanayaan midbaa xoolo gabadhii u guursada midbaa meeshay ka soo jeeda u guursada midbaa muuqaalkeeda u guursada eh fadfar bidaati diini taribat yadaag adigu ha noqdo jaanibkaaga tacabudi cibaadaha kuu noqoto ilan waxaa la rabaa naag salaada fajirka u kicinaysa adna u kicinaysa oo markaad kicisa naga tag aanan ku lahayn naag waxaa la rabaa soonka markaad halmaanta ku xusuusinaysa oo keliya ku lahayn faradkii uu dhammaada kule warwadda ka tegi naag waxaa la rabaa awlaadaada tarbiyaynaysa oday waxaa la rabaa salaada kuu toosinayay xijaabkaaga markuu kala dhantaalma ku yidhaahda wargasho gabaryahay toosi idan fadfar bidaati diini tarbiyadada waa absat umuur muslim iyo gaal ay ka salaysayen waxaa leeyahay aspect of worship should not be neglected waa inaan la halmaamin qaybta tacabudiga ah arrin kale wuxuu yahay haddana fii hada janib waxaa la mid a ah, shaqaan qabanaya mashruucaad baan qabanaya yani bimacnaa businessmana wey jaanibka tacbudiga inuu ka taga maaha walidaalika mushkiladan haystaa qofka markuu businessman uu noqonay waxaan ka fakaraa un keliya businesska ciddaan la yeelan lahaa yaa partner ii noqonayo lacagta investmentiga aan gelin lahaa meeshii aan waa laakiin ka fakeri maa intaanan meesha gelin inaan qaato course aan ku daraasanay maxaa xalaala ah, maxaa xaaraam maxaa riba noqon kara maxaa dulsaara maxaa la diidan yahay markaan barto waxaan communitiga badeecada aan suuq geynayo waa inaan ka fakera inay xalaal ay noqoto waa inay noqon karto wax ummadda wax u tari kara laakiin ummadda wax halaagaya ummadda wax iyagoo dhanba dabargoyn ku samaynaya wax marka aniga ummadda aan ka gelayo xalaal iyo xaaraam aan ii kala saarayn waa inuusan noqon marka anything aan qabanayo waa inay cibaado soo galaan walidaalika markii abuu muusa mucaad ay soo booqdeen oo lasoo booqday mucaad oo jooga yeman abuu muusa uu soo booqday oo midkood habeenkii salaad uu la taagnaa kan kalena iska hordeeyey muxuu yidhi ana axtasibu nawmatii kamaa axtasibu qowmatii aniga hurdadeedii xitaa cibaada ii tahay sida markaan taagana cibaada ii tahay bimacnaa waxaa loo baahan yahay xataa hurdadaada waa inay cibaada aad ugu talagashaan maxaan u hurdaya waxaan rabaa salaada fajarka inaan iga waxaan rabaa markaan soo tooso aan noocan ma aan dadku aan tukanay anuu indhaha isku haya inaanan inaanan wax samayn waxaan rabaa shaqadeedii inaan waqti hore aan tago oo aan la ii arkin muslim lazy ah waxaan rabaa collejka markaan ku jiro oo aan kalaaska fadhiyay in macalinka wuxuu sheegay aan fahmayo indhaha inaan isku hayn sida in xaali salaatulail u taagnaa oo kale idan qofka muuminka waxaa loo baahanya mar walbaba inuu islamic science uu ka dhigo nolosha uu qabanayo haddaba taa maxay ku iman kartaa waxay ku iman kartaa waxaadan awood u lahayn gacanta ha la geli oo ah innaga mushkiladana haystaa waxay tahay ninka uu iska daydreaminka nagu badan haddaan soomaalian ahan laablakacaad buu nagu badan yahay caifada iyo emotionalka uu iska fadhina qofka wuxuu waxaan rabaa waxaas inaan barta wixiina awood uma laha nabiga wuxuu le uklifuu min alcalimi maa tatiiquun waxaad kari kartaan un faraha la gala walaga qofka waxa laga inuu yihahdo waxaan rabaa inaan waxaan noqdo war wixiina ma noqon karti maxaa yaele adaa is og waad ogaan kartaa levelkaaga capacitygaaga ad ogaan kartaa haddiise awooddaad u leedaha wixii samee haddaan idhahda hadda waan duulayaa ilaahay subxana wa taala shimbiruhu ugu talagalay keliya inay duulaan oo garbaba la iima samayn walidalika waxaa u yimid alkhaliil ibn axmed alfarahidi nin baa u iman jiray wuxuu yidhi waxaan rabaa cilmiga caruudka inaan barto cilmiga caruudka waa maxay waa cilmiga qaafiyada ee gabayga ah ee sida gabayga tixda loo diyaariyo luqada carabiga wuxuu ka mid yahay ee waxyaabaha adabka ahamiyadda markaa ugu leh wuxuu arkay ninka kan inuusanba u baxsanayn oo bahasha aanu fahmi karin maalin dambe wuxuu yidhi waxaad ii samaysaa beytkan ii googoy bur idaa lam tastaic shayan fadachu wajaawizu ilaa maa tastaiic yani nin wax haddaadan kari karin faraha ka bix wax kala raadi beytka kan tixdan intaad ii qartid bal wuxuu yidhi ii taqtiicio ii jarjar ninka odayga nin caqli badan buu ahaa dib uguma soo laaban wuxuu fahmay inuu waxaan aanu ka bixi karin bimacnaa waxaan rabnaa miaal ka ah waxyaabaha qofka muuminka looga baahanya idan arinka kanna shay adiga kuu munaasibanoo inaad samaysid walidaalika nabiyulahi yuusuf hawsha uu dalbayey markuu la ijcalnii calىa khazaaئin اlardi war ii dhiib maamulka treasureka ii dhiiba wasiirka maaliyaha laga dhiga markuu lahaa inii xafiidan cali nabiylahi yuusuf qualificationku isku arkay inuu awood u leeyahy waxaan ma ka bixi kartaa hawshan hawshanaad raadinaysa inagoo dhan siiviyaan wadanaa nin walba wuxuu la baarlamaanka inuu wuxun ka noqdo war waxaan adiga ummadda aad leedaha waan soo hor istaagi doonaa are you qualified for that ma u qof u cuntamo eligibilitygeeda ma leedahay howlaad gudan kartid ma mise waxaa rabtaa un keliya taitalkaas inaad maalin undhufsatid kadib inay noqoto alqaabu mamlaka fii hayri mawdiciha kalhirri yaxka intifaaqan sawlat اlasadi uu qofku uu noqdo keliya maalin baa waxaan ahaan jiray iyado waxay ka mid ta waxyaabaan u baahana inaan fahmnow ta kale waxaa loo baahan yahay haddana hawsha la qabanayo waa zamankeeda imisa waqtiga waa inuu xadidnaado bimacnaa qof baa wuxuu ku le qur-aan baan xifdinaya labaatan sanoo dul fadhiya waa inuu xadidnaado waqtigaa qur-aan baan xifdinaya laba sano waa inaysan kula dhaafin saddex sano adugu aadaad isyaqaan ma maqrada maalintii ma toban daqiiqaad ku xifdin kartaa ma saacad baad u baahan tahay shan sano wakhtiga qoro jaamicad baan rabaa jaamicadda waxaan rabaa inaan bajularka ku qaata intaasoo sano masterka intaas oo b d da intaas oo intaa macalinkun waa inay ku xariiqanta qadarta ilahi subxana wa tacala iskale waxa dambe laakiin inaadan jaamicad baan baranaya qaar baa maalinka waddanka la soo geliyay ilaa hadda maalin walba hal saac intay xaadaraan soo noqo laba iyo labaatan sano ma dhamana bahshi bahshi ma dhammaato ila an ma dhammaan midba master wuxuu dul fadhiya hamsata cashar ma dhamaan sagaal bilaa lagu dhameeya midbaa qur-aanka wuxuu dul fadhiya cishriin sana ma dhamayn war waxaan waxay u baahan yihin zamanka waa inaad xadidaa maxaa yeelay maanta caadifadaadu way kacsanta waad u diyaarsantaha wixii waxaa iman doona waqti aadan diyaarsanayn idan maanta qofka markuu guursa u mashquulay intaadan guursan dhallinyaraa tahay sooma qur-aanka meel dhig qur-aan soo kuma fakerays jaamacadda kasoo tuur hagaarin levelk laakiin weli inaad maalinba lugta aad sii jiidid waxay ka mid tahay khasaaraadka ina soo gaaray ka mid tahay haddaba waxyaabaha loo bahanya waxaa ka mid a ah. in aan hadafkayga uu caddaado waxay ka mid tahay blatany una noqdo bidaliil nin odaya oo westranka hadallada waxaa eh, laga soo guuriyey raggan motivation courseska dhiga ee westranka nin lagu magacaabo eh, redard clean baa wuxuu yidhi lix nin oo asxaabtayda ah weligay ma arkin cid igaga markaa say ii caawiyeen oo dacad igu ahaayeen cid lamid weligii maan arkin bur iyagaa macalimiin ahaa lix qof lixda qof magacyadooda idiin sheegaya wuxuu yidhi maada limaada mata kayfa ayna man lixdaa wuxuu yidhi macalimiin ba ahaayeen <coughs> wax weynna waa ii qabteen haddii lixdaa aanay jir lahayn maanta meesha aan gaarsiisana levelka aan gaaray oo tacliim ma gaareen buy oo ah waxa qaban waa inaan isweydiiyey what waxa aan raba muxuu yihi labo limaada why aan waxaan u rabaa waxaan aniga markaan leeyahay waxaan rabaa inaan jaamacaddan aan barto science barto ama waxaan rabaa inaan linguistic ku takhasuso ama waxaan rabaa inaan noqdo sick player inaan noqdaan rabaa markaan leeyahay waa inaan limaada why number labo mata wen goorma ma labada kun iyo labaiy tobanka labada kun iyo lixiyo tobanka ma labada kun sideed iyo tobanka inaan dhameeyo goormaan rabaa inaan dhameeyo mise insha allah waxaan rabaa inaan maalin u noqdo weligaan farta inaad qaniintid miya ta kale wuxuu yidhi haddana kayf how intee ka bilaaba marka sidee yani maala aan bilaabe ma waxaan wadankan gudihiisaan ka dhameeya maadaama luqadiisa aan bartay mise waan ka dhoofay wadan carbeed maadaama luqada aan aqaan mase wadan ingiliis maadaama luqadeedu ka caansan tahay mise wadankii hooyo maadaama jaamacada ay ka jiraan haaw inuu isweydiiyo kadibna bimacnaa ah weygi uu ka bilaabi lahaa oo ah haawda ah inteen ka bilicnay sideen u bilaabaa yaan yaa yaa caawinaya oo intee dakhli iga soo gelay inuu isweydiiyo ayna oo bimacnaa waa maxay jaamicadee takhasuskeen aadaa wen wer man bimacnaa oo isweydiiye haddana waa kee oo isweydiiyey bmacnaa waa qofka kan isweydiinayey qofka kan aniga caawin doona ee garabkayga istaagi doona resourceka adeegsan doona intaa wuxuu yidhi intaa su markaan isweydiiyey jawaabaha ka soo baxa ayaa hadafka hadida idan su-aalahan lixda su-aalood ishordhigtid oo aad tiraad goormaan sideen u bilaabaa halkeen ka bilaabaa yaa yaan weydiisaa inuu ii bilaabo yaa i caawiya markaan idhaahdo iyo goorta aan bilaabi doono halkay ku dhammaan doonta hadafkayga markuu xadidan waxyaabahaan la dagaalsanna wuxuu yahay qofuun iska soo taagan oo mashruucii alabulcilmi baan bilaabaya fiqi baan baranayaabuu ku leeyahy waa soo taagan yahay weligiina ilaa alaan hal kitaab ma dhamay meesha laga bilaaba ataa qofku dha weydiiye markaa male baan xifdanay ilaa alaan ma dhammaan qur-aanka wuu markuu toban juz markuu xifdiye wuu ka taga haddana waa ismasakaya haddana didbu kasoo bilaaba haddana waa ismasakaya didbu kasoo bilaabaya jaamacaddii waa dhammaan laadahay luqadii waa toosi laadahay waxay ka mid waxyaabaha loo baahanya inaan xadidno w idan macnaha aan u baahannahay macnahaas waa macnaha ugu muhiimsan wey ta kale waxaa loo baahan yahay haddana waxaanaad qabanaysid hawshan hawl dadka u baahan yihiin ma tahay yani bimacna annaga waxaa nagu batay un keliya laablakaca waxaan raba waxaa inaan barto ma loo baahan yahay laga yaabaa shalay maa iyadoo cilmi walbaba dhul aanu dhicayn haddana waxaad moodaa takhasusaad waxaa jira suuqa ku xoog leh takhususaadkan aad baranaysid suuq inuu ku xoog leh waqti waxaa jira i da haay ahayd maanta qof kasaa bartay waqti languageska hay u ahaa maanta qof kastaa bartay takhasuska haboon haddaad tahay nin maalan eh, projectigiisa uu yahay community base project oo dadka kan re sweden re scandinavian waxba qabanaya markay tahay maxaa looga baahan yahay haddaad leedahay may wadankii oo dhan baan ka fakeraya waa yahay nation base concept muxuu noqon doonaa ma waxaad leedahay ma waxaan rabaa shay islamic base concept waa inaad xadidaa meesha zamanka iyaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha runtii lagu dadaali karo idan adaba qofka markuu go uu gaaro waxaa looga baahay inuu degdega markiiba inuu degdego maxaa nabiga sal baadiru biacmaali sabcan degdeg waa muhiim degdegu fii jaanib اlkhayri waa loo baahanya laakiin sharta in lagu degdegaa la diidanya waxaa ka noocan ma culummada ay tilmaamaan weligaa iska ilaali waxa lagu magacaaba sawfa walidalika culamada waxay dhihi jireen sawfa inta ay wax hadday wax la qiyaasi kara maaha adduunkana haddii sawfa laga saari lahaa wax badan baa hagaagi lahaa oo bimacnaa qofkan marka mawduuc u baahan yahay in ay tahay haddaba maxaa keeni karaa qofka inuu fashal uu ku yimaado in aan amaba hawshii injaaskii aan waday iyo projectigii aan waday iyo hadafkaygii inaan ka soo soko dhaco oo yoolkii aan higsanay inaan ambaari waayo maxaa keeni kara waxaa keeni kara kow qofka inuu noqdo qof dispear iska yasi iska quusta innaga badan waxaa nagu badan inuu yihahdo mashruuc waxbaa loo baahan yahay waqti bay qaadan doontaa waxaan u baahannahay muctamaraadku inaysan waqti bay u baahan doontaa waxaan u baahanaa dayarta in manhaj waaan waqti bay qaadanta itakistan baa nagu badan qofku waxaad arkaysaa kii haddana itakistan buu ku mid kale jiilka kale itakistan jiil saddexaad ba itakistan jiilashoo dhan ma generationna waxay noqdeen itakistan jiil ah oo bimacnaa in la yidhahdo waqti bay qaadan doonta waxay ka mid taha waxyaabaha fashalka ku keeni kara walidaalika nabiga sal ly slm wuxuu yidhi haddii qiyaamaha uu dhacayo qiyaama saaca la gaaro midkiinna uu gacanta uu ku hayo fasiilo yar ah bahal yaroo timira yacni timirta yani fasiiladi hadduu gacanta ku hayo hadduu kari kara inuu abuur ha abuur waxaad ka gaari karti samee howlbaa isugaysa soo maxaan qaban karaa waxaan qaban karaa meeshan hala nadiifiya layihi waxaan qaban karaa koobkan ina dibadda u saaro waa inaan ka bilaabo waxaa la yidhi noocan ma kuraastan hala qaada kanaan ku fadhiyaan ka bilaabaya bimacnaa waa inaanan dhihin waxaan o hal mar in isla qaadayo ka habooyin kadib inaan bannaanka istaagin ina bimacnaa waxaad qaban karti qabo waxayna ka mid waxyaabaha runtii somehow garisy motivated walidaalika waxaa dhacday in sida uu tilmaamayo ibnu jariir aabari waxaa laga wariy cmaar bn khusayma bn haabit wuxuu yihi waxaan maqlay cumar bn khaaab ayaan maqlo aabbahay ku leh dhulkaaga maad beer dhul weyn baa ilahi subxana wa tacala ku siiyey beer buu u suubadaay maad abuurtid burta dhulka kan markaasuu yihi dabaanaha iga waxaan ka baqay beriba waan dhimanaya maxaan isku daalinaya markaasuu yihi acim calayka la takrisa war samee buu yidhi ha joojini xadiidkii intuu ku kadib wuxuu yidhi waxaan arkay cumar khadaaba garabka garab taagan isaga oo la beeraya dhulkii la abuuraya bimacnaa waa maxay hadhihin toddobaatan sanaan gaaray iyo siddeetan sanaan gaaray hadda waqtigan waxaa lagu jira casriga tusbaxa la qaadan lahaa keliya adoo da kastaad dirtidiba waxaad ka gaari kartid qabo waxaa laga yaabaa daqiiqad camalaad ku qabatay inuu ka khayr bato toddobaatanka sana aad noolayd iyo siddeetanka sana ad laga yaabaa daqiiqad camal aad qabatid in generationno soo socdo conton generation ilaa qiyaami saac inay intifacsadaan baa laga yaaba taa haddii maanta amtiladeed la keenana runtii ciiddaabay ka badato lama qiyaasi karow iska ilaali inuu qofka kala daadsanaado cajiga iyo kasalka leysinimada way nugu badanta haddaan idinkugu horeeyaba nabiga sala allahu caleyh ba wuxuu dhihi jiray allahuma inni acuudu bika min alcajzi walkasal farqiga waa maxay cajzi iyo kasal labadaba af waxay nooyihiin cajisnimo soo ma cajiga waa wax samaysid aad rabtid ma kari kartid kasalku waa waxaad kari kartid laakiin aada samaynayn waaa kari karta awood baad uleedahay aqoontibad aqoonteedii baad leedahay cabacitigeedaad leedahay waqtigeedaad haysaa laakiin waxaad iska jeceshahay inaad noocan ma aada meel iska fariisatid kasalkaasaa lagu magacaaba cazigana adoo dadaalay cir iyo dhul gelaya baadan awooddaadan u lahayn labadaba ilaah baan ka mangelayaa wax aan raba inaan sameey in ilaahay awoodda iga qaada ilah baan ka mangelayaa waxaan awood u leeyahay inaan samayn waayana ilah adaan kaa maangalabo nabiga sal allah alيه waslam dhihi jire waana macnaha meeshaa dhihi jire culamada waxay dhihi jireen araaqib alasfani araaqib alasfani hadalladiisa quruxda badan waxaa ka mid a man tacaطala watabaطala insalakha min اlinsaaniya bal min alxayawaaniya wa saara min jinsi اlmowta qofkii shaqa la ay ku dhacdo wuxuu ku noqonayaa qof aan waxbaha aanan hayn kadib bini aadamnimadii intuu ka baxo bal xayawaannimadii intuu dhaaf wuxuu noqonaya qof dhintay oo kale qof inuu meel iska yeel idol noqdo aan waxba aanu qaban cajaa'ibtay la mid in la arko meel kastoo la tago soomaalin waddo taagan baa la arkaya waddadan waddada soomaalida sacuudiga shaarici soomaaliyiin meel marka la taga norway meel bay leeyihin inta marka la joogo waaba buuqa oo laga siixan lahay meel bay leeyihin meel kastoo la tagaa meel bay leeyihin wadda unbaa la taagan ilahay amarkiis intaa la taagan inta saacadoo lumaysa arag qiyaas bal adigu yani bimacnaa qofka bini aadamka haddii sideed saacadoodna hurdo ay tahay sideed saacadood hadii hudo ay tahay oo ilaa toban saacadood meesha aan joogo afar saacadoodna waa qofka intuu luqluqanayo weysaysanayo uu seexanayo bimacnaa waqtiganaba meeshuu ku lumay inta bal qofka ha qaata qalin iyo buug ha qaata ha isku dhufto cumrigiisa cumrigiisa dhan markaa la ororiyo walidaalika arag shan iyo tobanka sano hore marfuuculqalam ilmo yaroo meel ordayata an iyo sano ilaa an iyo intuu qofka shahwadiisa la herdamayo tan talefoon udir kan talefoon udir intuu qofka ku mashquulsan yahay waqti waaba lumaba an markuu gaalo ilaa an iyo soddon waa sano dhaqdhaqaaqi karo an markuu kor u dhaafo waa tan lafa xanuunka meelahaan baa xanuunayso ay soogyihin dadka an iyo meelahaas iyo lafo muxuun baa isgelaya afartan markuu gaalo sokor iyo saliid iyo waxaa loo fadhin qofkii waaba kontanna waaba nin cimaamada garabka u saaranta waa finish waaba socdaaba bimacnaa cumrigu waa cumri gaaban idan waxaa loo baahan yahay salm uu cilmigu uu yahay very short uu aada u gaamaya haddana qofki inuu ka miro dhaliyo waxay ka mid ta waxyaabaha daruuriga ah haddaba iska ilaali inaad dhahdid masalata taswiif iyadan ka hadalnay waxay ka mid tahay waxyaabahan u baahanna inaan runtii xadidno nabiga sal اllahu alيه wasalamna wuu tilmaamay wuxuu yihi min nicmataani maqbuulun fiihi kaiiru min annaas xadiidkii ahaa an uma baahnin inaan hadda dul istaagna maxaa yeele aad baan marka ugu mashqul waxaan rabaa marka inaan tilmaano in yar inaan tilmaamo maadaama maantan aan ka hadlay himo saraysa inuu qofku ula yimaado higsigiisu inuu sareeyo bal arag taariikh yaran qur-aanka in yar dib ugu laabanayna ay taariikhda dulqarnayn alexander qur wuxuu noo sheegay inuu yidhi inaa makanaa lahu fi اlardi wa aataynaahu min kuli shayin sababa xagga ay qorax ka soo baxna wuu taabtay qorax udhac buu u safro wuu taabtay inta udhexaysa ilaahi subxana wa tacaala gacantiisuu geliyey kadibna waxaa ilaahi subxaana wa tacaala gacanta u geliyay cimaarat alard maxaa yeele isagaa yidhi waxaa go-aan iga ah inuu socdaalkayga aanu ka soo soko dhicin xaggaa iyo bari waxaa go-aan iga ah socdaalkayga inaan soka soo soko dhicin xaggaa iyo qorax u dhac go-aankii uu gaaray sidiibuu u fulay ilahi subxana watacala himadiisana meel buu markaa mariyay walidalika wuxuu leeyahy aliqaasimi wuxuu leeyahay darsiga ku jiraaye dulqarnayn qisadiisa darsiga ku jiraa wuxuu yahay tanshiitu اlhimami lirafci اlcawaa'iqi in activation lagu sameeyo himamta sare laga shaqaysiiyo si wax alla wixii ka hor istaagi lahaa adiga dhan ka horgudbi lahaa aada ugu tallowdid ayaa laga qaadanaya alimaam nawowi arag himadiisa ninka kan afartanka sano meelaha ku dhintay waxaa la sheegaa nin sheekhu ahaa maalinka wuxuu aqrin jiray bimacnaa labiiyo toban darsi maaha bishiya hal maalin wuxuu aqrin jiray laba iyo darsi waxaa uu aqrin jiray laba darsi oo kitaabka wasiidka hal darsi ee kitaabka muhadabka ah waa kitaabka marka dambe majmuuca ku sharxay hal darsi oo ku saabsan aljamci bayna saxiixayn darsi ka hadlaya saxiix muslim darsi kitaabkii lumac ahaa ibnu jini uu qora fi naxwi darsi kitaab lagu magacay islaax almantiq ibnu sakiit uu lahaa luqada iyo tasriifka iyo intubu aqrin jiray iyo darsi fii usuul fiqi oo uu aqrin jiray marna wuxuu aqrin jiray kitaabka ibnu lumc abu isxaaq lahaa abu isxaaq lahaa marna wuxuu aqrin jiray kitaabka almuntakhab fakhraazi lahaa darsi ku saabsan asmaa arijaal darsi ku saabsan usuul اdiin bal wuxuu leeyahy mamar qaarkii waxaa dhici jirta waxaan aqrinayo iskama durdurin jirina commentaar baan samayn jiro bimacnaa faallaan ka bixin jiro waa qori jiray kelimad walbaba markaas wuxuu leeyahay habeen iyo maalin saasa usoo taagnaa haddaba muxuu marka kasbaday maanta alimaam nawowi meel kastaan fariisana wadaad ka soo hadlaya nin kasta waxa raba inuu yih alimaam nawowi baa yidhi forty years baa lagu dhintay ogow da-da inaga inaga lunta weeye inta aan meelaha joognay qurbaha aan joognay sano labaatan sano qofkii waxaa arkaysaa khalaas ay u dhammaatay intaa waxaa lagu qabtay hawsha injaaskale ajiefmentiga jaabir bin abdillahi alansaari hal bil buu socdaa lahaa wuxuu safaroo xagga iyo shaam muxuu raadinayay hal xadiid bes buu raadinaya una iska raadinay abu ayuul ansaari wuu safro wuxuu ad cuqbat ibni caamir masar buu degan yahay muxuu marka hal xadiid inuu weydiiyo saciid ibnu sayib wuxuu yidhi waxaa isoo mari jirtay b habeenii maalin inaan socdaa lahay hal xadiid inaan raadiye waxaa laga yaabaa walaalka muxaadarada khayrka la sheegay inuu dibadda taagay uu ka caajisay meesha soo fadhiiso bixiin dadkii hore hal bil ay hal xadiid raadin jireen ibn daylem wuxuu leeyahy waxay soo gaara xadiid baa waxaa lagaga sheegay camar bn caas inuu hayo kadib maan safra buu yidhi xagga iyo daa'if baan aaday waaan kadibba waaa layihi ma aragtay ila ninkan ibnu daylim wuxuu deganaa falastiin falastiin buu ka soo safray dhulka awgeed buu soo jaray wuxuu aadaa aaaif wuxuu raadinaya hal xadiiu ka maqan camr bn caas ibnu jariir abari maruu ka hadlay himamta uu la fadhiistay dadkii ardadiisa wuxuu yidhi waxaan ka fakeraya inaan qora taariikh kitaab taariikha history book ee ka bilaabanaya aadam the creation of aadam calayhi salaam maalinkii la abuuray ilaa taariikhda maanta aan nool nahay baan rabaa inaan qora buu marka wuxuu yidhi way weydiiyeen su-aal waxay sheekhow intaada kitaabka qorin halkuu la ekaanaya intuu la ekaanaya noo sheeg volumesku ka koobnaan doono markaasuu yihi soddon kun oo bage markaas waxay yihahdeen intay u jawaabeen hada bima tufna calayhi acmaar cumriga waa dhammaanaya soddon kun oo bage aqrinaya sheekh intuu la yaabay wuxuu yihi subxaana allah maatat ilhimam himamtii waa dhimatay buu leeyahy yani arday soddon kun oo runtii fogeysti yani bimacnaa meesha aniga adiga aan dhihi lahayn lama haweysan karaba oo maanta jaamacaadka la daraasiyo soddon kun oo beyt maba gaarsiisana qofka ilaa b d u ka gaaro haddaba wuxuu yidhi waan gaabinaya kitaabka wuxuu kusoo gaabiyey saddex kun oo beyt kitaabkiisa taariikhda ah ee aad maqashaan ibn jibriil tabari baa qoray tafsiirka xitaa markuu qoray intaasoo kale marka qoray bimacnaa waxay ka mid tahay macyaabaan loo baahanya xataa annaga maantana waxaan ka hadlayay dadka muslimiinta ah dadka kufaarta ah idunkana waad taqaanaan oo daraasaad badan baad ku aragteen yani bimacnaa markaad dib ugu laabto anistan taarikhdiisa iyo eh, frs taarikhdiisa iyo dib markaad ugu laabataan waxa ay muujiyeen commitmentiga ay muujiyeen inay gaaraan injaaskan the highest achievement oo noloshooda ka mid inay gaaraan waqtigii ku qaadatood ogna ilan waxa kan maaha out of the blue wax yimid maaha haddaba maalan eh, ninkii jabaneska ahaa ee sameeyey casrigii makendo uu joogay muxarigii ugu horreeyey mashiinkii ugu horreeyey jaban ay sameeyaan ninka intay ku qaadato waxay ku qaadata sideed sano meela iyo sagaal sano meele iyo isagoo lacagta uu ku bixinayay ayba ahayd wuxuu ku leeyahay yacni bimacnaa waxaan bilaabay inaan aada meelaha dadka ay biraho ka xamaalaan si aan mashiinka u keeno dhowr iyo labaatan sano markuu dul fadhiyey oo jaamacadda iyada darteed mashiinkaa darteed uga hara bu wuxuu soo saaray muxarigii ugu horreeyey jabaanaysa inay maantana maanta tiqniyada marka la tilmaamayo dadka la tilmaamow idan bimacnaa waxay ka mid taha waxyaabaha cajaa'ibta lew haddaba gabagabadii waxaan dhihi lahaa haddii nin gaala uu saa u fakerayo oo adduunyadan mooyaane wax kale aan meesha kala tegayn adna lagu yidhi wamaa khalaqtu اljina waاlinsa ila liyacbuduun juz min alcibaadana ay tahay camal kastoo la qabanayo oo ilaahay loogu dhowaanayo maa yurdi اllah min alqowli wاlficli wamaa yuxib اllah wamaxaab اllah jala wacala oo dhan marka lasoo ururiyo hadday cibaado tahay waqtiga waa inuusan lumin wey oo waqtigana aanu ku lumin bimacnaa tareenkan kor oo ka deg iyo wadankan maanta shan maalmood joog kan kale iska qarxiyo soo laaba iska dhiibiyo kan aad waqtiga waa inuusan ku lumin waqtiga waa inuusan ku lumin un keliya maanta dhan waxyaaba jusiyaad walaalika dhalinyarada da ku mashquulsan ee ku wareysan masaa diiniga ah wadaad wax la weydiiyo wa lg wax laguma kororsado maanta nin adhahday kan kan maxaa loo yidhi sii diingan dhegeyso min xaysu akhada arijaal meesha iyu ka barteen ka bilow bilow hadda bilow cilmigeeda saddex sano oon kuu ballan qaadaya biidn اllahi subxaana wa tacaala saddex sano aad manleg haddii juhdigaaga noqdo juhdiga alimaam nawwi ragga la midka ah inaad noqon doontid aclama الnaas fi hada اlcasr muddo aad iyo aad u yar baa lagu keeni noqotid qof waqtigiisa uu dayacma sidaanoo kale oo maalinba ma aragtay meel ka dhacayo idan hadaf laguma gaari karo waxaan rajaynaa biidn illahi subxana wa tacaala kelimada iyada qofka ugu horreya ka faa'iday inaan aniga noqdo wa asal allah jala wacala an yataqabala min an taqabalaha mina inahu jawaadun bar ra'uuf raxim wasal allahuma calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi waslem